faslu fii arkaani salaati wa sunanihaa fasalkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal tiirarkii salaadu ay lahayd iyo sunayaasheedii shuruuddii waynu ka soo hadalnay oo shuruudulwujuub iyo shuruudu sixa ayaynu u qaybinay halkana bal maahiyaddii salaadda ama xaqiiqadii salaada wixii ay ka kulansanayd oo ah shuruu arkaan iyo sunnayaal ayuu inooga gelayaa waa arkaanu salaati salaada arkaanteeda ama tiirarkeedu amaaniyata cashara rugnan waa sideed iyo toban rugni weeyaan sideed iyo toban rugni weeyaan oo ay ka mid tahay shan rugni oo qawli ah masalan lagu qawlayo lagu dhawaaqayo waxaa ka mid ah takbiiratulixraamka faatixada atixiyaadka salaamo naqsiga kusalliga nebiga kuwaas waxaa la yidhaahdaa arkaan qawli ah qarna waa arkaan ficliyaho waa inta kale marka waa siddeed iyo toban buu ihi sheekhu anniyatu ka ugu horreeya waa niyo qofku waa inuu qalbiga geliyaa ama niyeeyaa salaadda uu tukanayo inay salaad farallo tahay salaadii duhur inay tahay casar inay tahay maqrib inay tahay cishaa inay tahay tay tahay waynu niyada geliyaa markaa niyana waxaynu soo sheegnay qasdu shayin muqtarinan bificli waa shay loo qasdiyo oo la doono oo falkiisa iyo samayntiisana lala xidhiidhiyo marka culimmada qaarkooda ayaa waxay yidhahdeen waa in talafud lagu sameeyaa oo lagu hadlaa markaa hadalka ay yidhahdeen in lagu hadlo oo masalan qofku yidhahdo waxaan tukanayaa salaadii duhur oo intaasoo ragcadoodo ilaahay dartii baan u tukanayaa qiblada ayaan qaabilsanahay sidaa in la yidhaha baa wanaagsan bay yidhahdeen waa sunna bay yidhahdeen sunnahaana bimacnaa rasuulka ayaa sameeyey maahe waxay dhaheen waa wax wanaagsan si ay isu kaashadaan wixii qofku uu qalbiga ku hayey iyo wuxuu carabka kaga dhawaaqayey oo carabkii si wuxuu qalbiga ugu hayay u taageero daraaddeed buu ugu dhawaaqayaa laakiin wax rasuulka ka sugnaaday ma aha sida markaa rasuulka sala allahu alay slam uu salaada ku geli jiray waxay ahayd allahu akbar keli ah inuu isa soo taago isa soo taaggaa aada salaada isu soo taagtay ee aada qalbiga gelisay bay noqonaysaa niyadii dabeedna wuxuu odhan jiray un allahu akbar ee ku hadalkeeda nimanka inagu aynu ku hadalnayn usalli iyo nidhaaha kuwa kasii dambeeya iyo e, culimmadun baa tidhi waa wax iska habboon weeyaan bay yidhaahdeen marka waxa khilaaf iyo hadal fara badan la geliyena ma mudna maxaa yeelay salaadu dee waxay ku xidhantaa allahu akbar unbay ka bilaabasa intaa wixii ka horreeya waa hadal kala un markaa niye weeye niyadaana waxaa dhacda mararka qaarkood inuu shaydaanku u hoos galo oo masalan waxay meeshaa soo geliyaan culimmada qaarkood ay yadhaan istixdaar iyo muqaarano iyo waa in la sameeyo qofku salaadan waa arkaanteedii iyo waxay ka koobnayd oo dhan waa inuu maskaxdiisa kusoo xaadiriyaa dabeedna istixdaarkaa uu takbiiratulixraamkii la xidhiidhiyaa ka waana meelaha iyo u sallida waa meelaha waswaaska iyo jinkuna uu ka hooska bada ayay ka mid tahy yaa arki maysid qof allahu akbar ka waswaasay oo allahu akbar allahu akbar ku celcelinaya arki maysid halkaad in badan ka arkayso qof usalli usalli usalli ku celcelinayo waswaas uu ka galay markaa istixdaarkaasoo kale ayay dadka qaarkood ku dawaqeen oo siday kolba arkaanta u xaadirinayaan ay u wadaan baa kolle niyadaa ka baxsanaysa kolle sujuud baa ka baxsanaysa siduu u wado ayaa laga yaabaa inuu jamac oo dhami kaga tago markaa wax fudud weeyaan qofkii salaada inuu tukanaya hadday duhur tahay hadday casar tahay hadday maqrib tahay niyada ayuu gelinaya way si soo taagaya allahu akbar ayaa igu xidhmaysa markaa ka ugu horreeya waa niya waalqiyaamu maca alqudra waxaa kaloo iyana rugniga labaad istaag qofkii karayay maca marka la karayo waa qofkii salaadii istaag ku tukadaa maxaa yila rasuulku sala allah alay sl wuxu uhi salli qaa'iman waxaad ku tukataa adigoo taagan markaa maca baynu idhi markii la karayo waa istaag ku tukadaa qofku haddii uu kari waayo fain lam tastadic faqaacidan haddii aad kari weydo fadhi ku tuka buui fain lam tastadic facalaa janbi haddii aada fadhigii kari weydana dhinaca ayaad u jiibsanaysaa riwaayo kaloo nasaa-i leeyahy fain lam tastadic famustalqiyan adigoo qadaadka u jiifa haddaad dhinac u jiibsan kari weydana qadaadka ayaad u jiibsanaysaa laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha alla kuma kallifin naf ilaa waxay karayso mooyaane si alla siduu u tukan kale ayuu u tukanaya halkaa waxaan ka fahmaynaa inaan salaadii dee qofkiisinaba aanay kaga dhacaynin marka istaag maca alqudra waana salaada faralkaa salaada sunnaha qofku iska fadhiisan karaa isagoo xataa karaya laakiin ajrigii ayuunbaa ka nuqsaamaya wa takbiiratu lixraami waa allahu akbartii takbiiratu lixraam waa weynayntii ixraamka ee lagu xidhanayay oo ixraamkaana waxaa loo yidhi dee qofkii waxay ka xaaraantinimaynaysaa waxa layaaliyo wuxuu fara badan oo u bannaanaa ayay ka xaarantiniminaysaa cuntadii hadalkii socsocodkii waxaasoo dhan bay ka joojinaysaa sidaa daraaddeeda takbiiratulexraam loogu magacaabo waa allahu akbartii maxaa yihi rasuulku sala lla alay slam wuxu idaa qumta ila salaati fakabbir ninuu salaada berayay wuxuu markaad salaada isu taagto kibaaro oo allahu akbar dheh dadka qaar baa allahu akbar yidhaha ga ka dhiga waa allahu akbar ilaa labaataneeye shardi ayay culimmadu u dhigaanoo sidii ay u saxmi lahayd ee ay u toosi lahayd inaan khalkhal loo geliyeen ayay u sheegaan wa qiraa'atu lfaatixati faatixada akhrinteedii ayaa iyaguna ka mid a arkaantii faatixada oo la akriyo maxaa ilahi rasuulku sal la sl uma qra biummi lqur'aan umlqur'aan akri ama alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin akri ayuu yidhi waka qarkood maa tayasara macaka min alqur'aan wixii kaaga fududaada qur-aanka akhri ayay ahayd laakiin riwaayooyin kaloo fara badan ayaa waxay tilmaamayaan qofku haddii aanu faatixada akrin inaan salaadi u jirin wa bismi illaahi araxmaani araxiim aayatun minhaa bismi illaahi araxmaani araxiimna waa aayad ka mida ah buu sheekhu yidhi wuxuu markaa u soo qaadanayaa bismi illaahi araxmaani araxiim inay aayad ka mida ah ay tahay khilaaf ayaa ku jira oo inay min alqur'aan ka mid tahay khilaaf kuma jiro laakiin inay aayad suurad kasta ka mida ah iyo faatixada ka mida ah ay tahay khilaaf ayaa la yargeliyey sidaa daraaddeed ayuu usii xusay yuuhi aayatun minha waa aayad ka mid a ah. umu salama waxay tihi rasuulka ayaa wuxuu akhriyay bismi illahi araxmaan araxiim fii awali alfaatixa salaad waxaanu ka tiriyey aayad inay tahay ibnu cabbaasna walaqad aataynaaka sabcan min almahaani marka alla uu leeyahay waxaan ku siinay toddoba soo noqnoqda wuxuu yidhi waa faatixatu lkitaab oo markii la yidhi aayadda toddobaad waateena waa bismi illahi raxiim buu yidhi waxaa kaloo sugnaatay rasuulka sala lla ly inuu la jahray maktuubaadka bismi raxmaan raxiim sidii riwaayadii abuu hurayra oo kale uu yidhi salaaddii rasuulka ayaan idi tukinayaaye dabeetana uu bisinka ku daray waxaa kaloo rasuulka sala alla alay slam ka sugnaatay inuu siraystay uu hoos u dhigay ayana way sugnaatay in laga tegayaa iyada ma jirto laakiin in kor loo qaado iyo in hoosuu imaamku udhigo intuu hoosu akriyo dabeedna inta kale la jahro taasina rasuulka sala ala slm way ka sugnaatay bacdamaaba ay labadiiba ka sugan yihiin dadkiina aanay garanaynin haddii hoos loo dhigana khalkhal iyo khilaaf ka imanayo dee waxaa lagama maarmaan ah in dadkii kor loogu qaado oo aan khilaaf lagu gelinin oo aan loo qasdiyin ama aanu qofku ka helin uun dadka khalkhal iyo khilaafgelintooda inaanu ka helin ayaa habboon bacdamaba labadiiba ay rasuulka ka sugan yihiin dee dadka khalqalka khilaafa gelinaysa maxaa adigu kugu kalifaya inaad la timaado markaad keligaa ama dad kula garanaya ay joogaan hoos dhigo war rukuucu rukuucdii weeye arkaanta waxaa ka mid ah rukuuc rukuucdaasoo ah qofkii inuu soo hoobto oo uu soo foorarsado oo si ugu wanaagsana weliba baabacooyinkiisa uu jilbaha saaro markaa afkana hoosu dhigi maayo oo hoosu fororin maayo korna u taagi maayo waxaa la doonayaa inuu simo oo xataa dhabarkiisa haddii biyo lagu shubo aanay dhinacna uga dhicin horena aanay uga daatay dibna aanay uga dhinacyadana aanay uga daatay waa inuu sinaadaa ka saxiifati lwaaxida xaashi oo kale waa noqdaa umur iska siiyaa inuu afka kor u taagana la dooni maayo inuu hoosu dhigana la dooni maayo waumaniinatu fiihi waana inuu ku xasilaa rukuucdaa xasilooni waa inuu la yimaadaa oo ay kala soocmaan dhaqdhaqaaqii soo hoobashada iyo ka toositaanku waa inay kala soocmaan oo markuu qofkii soo hoobtay uu rukuuco waa inuu xasilaayo dhaqdhaqaaqiisi uu go'aa markuu dhaqdhaqaaqiisii go'o waa inuu dabeedna ka noqdaa walictidaalu ictidaalkii wey waa toosidii oo qofku toosayey ee uu rukuucda ka toosayey wاdumaaniinatu fiihi waana inuu ku xasilaa ictidaalka ictidaalka iyo toosida rukuucda ka toosanaya waa inuu ku xasilaa wasujuudu sujuuddii ayaa iyaduna ka mida arkaanta oo ah qofku inuu wejiga dhulka dhigo wejigiisii uu dhulka ku xambaaro oo labadiisa gacmood iyo jilbihiisa iyo faraha lugahana waa inuu baadinka iyo xagga caloosha waa inuu dhigaa baabacad cad maxaa yila rasuulku sala l sl wuxu uhi umirtu an asjud calaa sabcati acdum waxaa lay faray inaan ka sujuudo toddoba xubnood cala aljabhati walyadayn wejiga inaan ka sujuudo labada gacmood wa rugbatayn labada low wa atraaf alqadamayn iyo gomodaha daraftooda markaa weliba faraha lugaha waxaa la doonayaa inuu qofku u dhigo xagga beerka inuu u dhigo ama xagga cad inuu dhigaabaa la doonaya oo dabeetana xagga qiblada u jeediyo inuu kor u qaado iyo inuu dhabarkaa udhigo dhabarka u dhigo midnaba lama ogola rasuulka marka sifadii salaadiisa wastaqbala biasaabiici rijlayhi alqibla see bukhaari wariyey marka waa inaan sidaa loo dhigin waana inaan kor loo qaadin markaa sujuuddaas ayaa iyana ka mid ah. a wاطmaaniinatu fiihi waana inuu ku xasilaa sujuudda waljuluusu bayna sajdatayni labada sujuud dhexdooda waa inuu fadhiistaa qofku waطumaaniinatu fiihi waana inuu ku xasilaa waana inuu ku xasilaa markaa afartaa rugni ayaa xasiloonida leh rukuucdu xasilooni bay leedahay ka xasilooni bay leedahay sujuudda iyo fadhiga labada sujuud udhexeeya waana meelaha dadku ay aada u lumiyaan xasiloonideeda ama salaadaa tukanaysaa ha ahaato sunne ama ha ahaato farad waa inuu qofku xasiloonida salaada uu ilaaliyaa haddii kale salaadi uma jirto salaadi uma jirto rasuulku ninkuu yihi irjic fasalli fa lam tusalli waxba maa tukanine tuka saddexda jeer salaada wuu yar dadejinayay markaa in badan baad reer magaalka ku arkaysaa siiba sunnaha iyobaa dee la arkaa intan kale imaam bay ku xidhan yihiin markay sunaysanayaan rukuucda markuu ka toosay isagoo aan gacmihiiba bawdyaha soo dhaafinin ayuu sujuuddii u noqonaya taasina wax loo baahan yahay maaha waa in la kala sooca oo salaada lagu xasila way khushuuc yeelataa waljuluusu alakhiir fadhiga dambe ee atxiyaadka dambe ayaa isaguna ka mida arkaanta watashahudu fiihi atixiyaadsigiisina waxa uu ka mid yahay arkaanta ka wuxuu kala tirinayaa ama uu kala qaadayaa fadhigii iyo atixiyaadkii dhexdiisa ahaa wuxuu qofkii isweydiin karaa oo ma kala hadhi karaan hayagu way kala hari karaan mar baa laga yaaba qofka in lagu yeesho fadhi keli ah oo aan aan aan atixiyaad lagu yeelan dee qofku hadduu imika soo islaamay hadda un haddaynu u qabanay shahaadadii salaadii ugu horraysana inoo soo gasho qofkii keliya waxaa la farayaa un meel walba qadarkaa wax la akriyay inuu intii faatixada la akriyay inuu taagnaado intii atixiyaadka lagu jiray inuu fadhiyo ayaa la farayaa isagoon waxbaba akriyaynin ilan weli loomaba sheegin be marka waljuluus alakhiir fadhiga dambe ayaa ka mid a watashahudu fiihi in atixiyaadka dhexdiisa la akriyaana ayaduna waa ka mid marka atixiyaadka shaaficiyadu waxay qaateen ka ibnu cabbaas aylen siduu qur'aanka noo baray ayuu noo bari jiray ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alayibaatu lilah atixiyaadiyo fara badan baa jira oo ay isyar khilkhilaafsan yihiin markaa dadkan dee aan wax dhiganin haddii ay maqlaan waa inaanay u qaadanin diintii oo la bedelay waxaan xasuustaa waa malcaamadii qaxoontiyadii ayaa ataxiyaatu lilah wsalawaatu wاayibaat ataxiyaatu lilah wsalawaatu wاayibaat waa atixiyaadka ugu asaxsan ee rasuulka ka sugnaaday kan shaaficiyadu waxa weeye ibnu cabaas baa laga wariyey oo isna waa mid sugan oo ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah weeye asalaamu alaykum inta kale way ka midaysan yihiin kaa kalena waxa weeye kiishow ilmaha dhalay baa maqlay oo yarkii akriyay suudiintiiba waa laga soo bedelay maanta adxiyad kalena loo soo dhigay marka waa in sidaa loo fahmaa in ay dhowr yihiin oo dhowr sifo iyo dhowr keefiyo ay rasuulka uga sugnaadeen wasalaatu cala nabiyi sala allahu alay slam fiihi kusalliga rasuulka lagu saliyo atixiyaadkaa dambe dhexdiisuna arkaanta ayuu ka mid yahay rasuulka lagu saliyo sala allahu alayh wasalam iyaduna arkaanta ayuu ka mid yahay oo u celin jira allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamedin kamaa baaragta calaa ibraahima wacala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid sidaas ayuu rasuulku odhan jiray uu dadkana bari jiray marka waxay culimmadu ku tegeen inuu rugni ka mida salaada uu yahay haddii laga tagana aan salaadii aanay ansaxaynin hadda waa layska fahmay sheekooyinkii raqiiska ahaa ee dad ay wadwadi jireene salligaa la diiday iyo cid baa salliga diidan tii iminka waa layska fahmay waayo qofkii salaada tukanayey dee waxabay arkaantii salaadiisaabay ka mid tahay markaasee loo odhan karaa wuu diiday qofkii oo salaadiiba tukanayaa tasliimat lulaa salaamo naqsiga hore ayaa iyaguna isaguna arkaanta ka mid a salaamo naqsiga horena wuxuu ka mid yahay madhabka shaaficiye arkaanta laakiin ka dambe waxay leeyiin waa sunna siduu isaguba inoo sheegi doono xadiid bukhaari ayaa waxayna sallaynaa maca anabiy fasallamnaa xiina sallam markuu salaamo naqsaday ayaanu salaamo naqsanay waay waxayse culimmadu badan yihiin in labaduba ay arkaanta ka mid yihiin labada dhinacba wa niyat lkhuruuji min asalaati waxaa kaloo ayana arkaanta ka mid ah inuu niyeeyo qofka salaada inuu ka baxayo niyat lkhuruuj min asala salaadii inuu ka baxayo waa inuu niyeeyo markuu salaamo naqsanayo laakiin qowlka asaxa xataa fi lmadhabi shaafici waa inaanay niyat lkhuruuj min asalaa inaanay waajib ahayn weeye rugnina aanay ahayn marka waa rugniga kani aada u daciifa ah. wa tartiibu alarkaani calaa maa dakarnaahu sida aan usoo sheegnayna waa in arkaanta loo kala tartiibiyaayo dee ay ugu horeysaan niyadu iyo takbiiratulixraamku iyo faatixadu iyo rukuucdu iyo saa waa inay u kala horeyso intaad sujuudii horeysa haddana inaad rukuucdii ka dambaysiiso lama ogola wa sunanuhaa haddaba salaada sunnayaasheedu qabla dukhuuli fiihaa intaan la gudagelin shay-aani waa laba shay al aadaanu waaliqaama aadaan iyo aqiimid aadaan iyo intaan salaada la gelin laba sunnay leedahayoo waa aadaankaa loo dhawaaqayo ee dadkii loogu yeedhayay inuu wakhtigii salaadu galay iyo aqiimidaasoo atii lagu kicinayey markay dadkii soo ajiibaan ee ay yimaadaan dadkii salaada loogu kicinayo weeye umira bilaalu an yashfaca alaadaana wayuutira aliqaamata ila aliqaama bilaal waxaa la faray si xadiidka saxiixii tilmaamayo inuu aadaanka tiro ka dhigo aan witri ahayn wayuutira aliqaama oo laba laba iyo ka dhiga masalan iqaamada iqaamadana inuu witriyo ila aliqaama oo qad qaamat isalaa unbaa laba laga dhigay inta kalena waa la witrinaya alaadaan waliqaama wa dukuuli fiiha intii la gudagelay dabadeedna intii salaada la gudagelayna sunayaasheedu waxa weeye shay-aani waa laba shay atashahudu alwal atixiyaadka hore atixiyaadka hore waxay leeyihiin shaaficiyadu waa sunne hayla rasuulku sal l yaquulu fi kulli ragcatayni ataxiyaatu ayuu odhan jiray xadiid abu daawud iyo muslim ay warinayeen weeye xaggan sunanimadiisana dee waxay dhahdeen markii laga tegey waa tanoo sujuud sahwi ayaa lagu kabay sujuud sahwigana dee sunun baa lagu kabaaye farad ma kabo ayay yidhahdeen kaasi waa atixiyaadka hore ama dhexe walqunuutu iyo qunuudka oo fi subxi subaxa ahaaday iyo wa fi lwitri witrigo fi nisfi thaani niska labaad ee min shahri ramadaan bisha ramadaan niskeeda labaad witrigeeda oo la qunuudo weeye ka labaadna waxa weeyaan bur waa qunuudka subaxii la qunuudo ee la akriyo allahuma hadinii fi man hadayt maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay wasalam xadiid xaakim uu warinayay laakiin sanadkiisa uu daciif yahay marka uu rukuucda salaada subax uu madaxiisa kor uga soo qaado ragcadda labaad gacmaha ayuu kor u qaadi jiray allahuma hadinii fi man hadayt ayuu odhan jiray xadiid kaloo isna daciifa wuxuu isna tilmaamayay inaan rasuulku ka suulay inuu qunuudo xataa faaraqa adunya ilaa addunyada uu faaruqay markay axaadiida daciifka ay isu geegeeyeen ayay markaa sunanimadiisa ay ku tegeen o ay ku qaateen xadiid kale oo ayana tilmaamaysa oo sugani way jirtaa nin uu weydiiyey saxaabi uu yidhi waad ku tukatay rasuulka iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliba dabadood waad ku tukatay ma qunuudi jireen oo ihi maye muxdath weeyaanu may qunuudi jirin iyaguna wuu jiray oo xataa dee abu xaniif kale wuxuu qabaa inay bidcaba tahay oo ay salaaddii wax ku noqonaysaba qunuudka ayuu qabaa marka isagana waa in sidaa loo fahmaayo masale laysku khilaafay oo dee daliil suganna aan lahayn inay tahay waa in sidaa loo fahmaa xataa madhabkan shaaficiye ee qunuud kale yani waa sunne oo salaadda subax waa in la qunuudaa haddii laga tago salaaddii waxba ku noqon mayso xalliyaaniya waxay ku noqonaysaa ma jirto waa in markaasaa loo fahma sujuudu sahwi inbaa lala imanaya sujuud sahwigaa laftiisa haddii laga sii tago isna waxba yeeli maayo salaadii marka waa in sidaa loo fahmaa kollayna mar haddii dee khilaaf iyo muran iyo imtixaan weyne ka imanayo dee khilaafkaa wax walba ka weyn waa in lala yimaada wa fi lwitri fi nisfi thani min shahri ramadaan witriga niska labaad ee bisha ramadaan witrigana waa dee la qunuudi jiray oo rasuulka sala sl uu ka sugnaaday witrigana inuu qunuudi jiray haddaba niskan labaad ee bisha waxay bishii ramadaan niskii labaad waxay ugu sii qaydeen caliy ibn abi aalib baa niska labaad qunuuday iyo ubay ibnu kacab baa niska labaad qunuuday iyo ayaa iyagu qabsadeen oy leeyihiin markaa niska hore iyagu may sunaynin qunuudka witriga ramadaanta ee waxay dhaheen niska dambe shan iyo tobanka dambe un ayaa la qunuudaya wa hay-atuhaa haddaba salaada hay-adaheedu macnaha waa iska quruxdeedii un weeye khamsata cashara khasla waa shan iyo toban qaybood shan iyo toban xaaladood weeye hay-adka ka ugu horreeya waa rafculyadayna cinda takbiirati alixraam waa inuu qofku gacmaha kor u qaadaa cinda takbiirati alixraam marka uu xidhanayo waa inuu kor u qaadaa wa cinda arukuuc wa cinda alrafci minhu wuxuu kor u qaadayaa buu ihi gacmaha cinda takbiirati alixraam markuu xidhanayo ayuu labadiisa gacmood kor u qaadayaa ilaa ay gerbihiisa la sinmaan oo suulashuna halkaa dhegaha intaa yaree laalaadkooda ay dumarku xullida sudhaan halkaa ay ka gaadhayaanba kor loo qaadaya wa cinda rukuuc marka la rukuucayana ayana kor baa loo qaadayaa wa cinda arafci minhu marka rukuucdii laga soo kor noqonayana iyadana kor baa loo qaadayaa marka lasii rukuucayana kor baa loo qaadaya markaa siday waxbaryayaan dadka qaar baa ayaa gacmaha xaggan usoo roga siday waxbaryayaan markay rukuucda laga soo tooso loomana baahnay sidii cadikeed baa loo rogaya wa wadcu lyamiini cala shimaali waxaa kaloo ayana sunayaasha ka mid a hay-aadka in gacanta midig gacanta bidix la dul dhigo oo qofkii labadiisii gacmoodu isdul dhigo markaa lababa way sugnaadeen oo isduldhigaa iyo iyo qabdi in lagu sameeyo saa u qabto iyo inuu saa isu duldhigo iyo inuu saa isugu qabto oo uu isku laabo labaduba way sugnaadeen maxaa yeelay dadka waxaa la fari jiray inay waxay dadku in la qaar la faro inuu ninku gacantiisa midig dhudhankiisa uu duldhigo sida bukhaari wariyey qabashadaasina way soo aroortay markaa intaa kadibna waxaa la sii dhigaya waxa weeye waa cala sadri waa laabta ayaa la dhigaya marka saa loo qabto ama laysu dul saaro laabta ayaa la dhigaya ka iyagu shaaficiyadu waxay dhahdaan xaggaasu usii yar qalloocinayae fowqa sura intuu xundurta korkeeda dhigo ayuu halkaa qalbigiibaa ku jiro ayuu xaggaasu u yar qabanayaabay ayagu yidhaahdeen maalikiyaduna waabay sii daayaanbo gacmaa way sii daayaan oo waxaa la sheegay imaamu malik masaladii khalqulqur-aanka inta lagu garaacay inuu dabeedna gacmaha korba usoo qaadi kari waayo oo dabeedna atbaacdiisii ay dabeedna yidhahdeen sunnu ayuu arkayoo ay dabeedna saa iskaga qaateen markii laakiin masalada lasii baaray waxaa la yidhi cilladaasu imaamku kor ugu soo qaadi kari waayey daraaddeed qaar baa iyagu hoos u sii daayo markaa halkaa cawrada dul saarayo ilah cawrada iyo astur yacni ayaan uga jeednaa bay yidhahdeen waxaana loo baahan yahi in la isweydiiye rasuulku muxuu halkeebuu dhigi jiray rasuulku cala sadri halkaa laabta ayuu dhigi jiray marka halkiin waa in la dhigaa watawajuh waxaa kaloo iyana hay-aadka ka mid ah tawajuhi tawajuh waxa weeye waa ducadaa wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda xaniifan muslima wama ana min almushrikiin mana aha intaasoo keliye dee way fara badan tahay oo qaybo fara badan baa rasuulka ka sugnaaday markaa qofku tii uu sahlanaatay ee barto iyo hadduu dhammaantood wada kari karaba waa mid loo bahan yahy watawajuhu walisticaadatu iyo shaydaanka iska naarkii isticaada magangalki ilahay la magan shaydaanka la iska naarayey waidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani alrajiim markaa ragcadda ugu horraysa ayay mutafaq tahay oo la isku waafaqsan yahi lakiin ragcadaha kale waa mukhtalaf shaaficiyadu waxay idhahdaan ragcadahoo dhan wuu la imanaya laakiin waxaa sugani waxa weeye waa ragcadda hore un waljahru fii mawdicihi meeshii lala jahri jiray waa inuu la jahraa qiraada masalan subaxa qirada kor baa loo qaadaa cishe iyo maqribkana labadooda ragcado hore kor baa loo qaada jumcaha ciidaha dayaxmadoobaadka roobdoonta taraawiixda kor ayaa loo qaada walisraaru fii mawdicihi meeshii la siraysan jiray ee hoos loo dhigi jiray qiraadana waa inuu siraystaayo qofku uu hoos u dhigaa oo waxa weeye intaa aan sheegnay dee intii baaqiga ahayda ka soo hadhay duhurkiibaa ka mid a casarkiibaa ka mid a ragcadaha dambe ee cishaayiga iyo maqribka ayaa ka mid a wata'miinu taamiinsiga aaminsigii ayaa iyaduna sunayaalka ka mid a hay-aadka ka mid ah maxaa yeele rasuulku sala l sl idaa amana alimaamu faaminuu imaamku markuu aamin yidhaahdo idinkuna aamin dhaha buuri markaa laga horrayn maaye imaamka lafdiisaa odhanayo markuu yidhahdo baa lala odhanaya fa ina man waafaqa taamiina almalaa'ikati ufira lahu maa taqadama min dembi qofka aamiintiisi iyo ta malaigtu ay iswaafaqdaan waa loo dembi dhaafayaa buuri kiisii hore iyo kiisii dambaba waxaa un laga maarmaana haddaba qaabkeeda madi iyo qasribo ku soo raray aamiin aamiin in la yidhaho la gaabiyo iyo aamiin in la yidhaahdo waxaanse marnaba meesha aan ku jirin in miimka la shado aamiin haddii la yidhaahdo macnihiiba wuu isbedelayaa ilayna aamiin allahuma astajib ilaahu aqbal weeye macnaheedu marka aamiin haddii la yidhaahdo bimacnaa waxay macnihiibuu ka tegayaa oo aamiina albayt alxaraami hum qaasidiin oo kale ayuu noqonayaa ama haddii la yidhaha bimacnaa qasada buu noqonaya wuu qasdiyey marka ama in la gaabiyo la yidhaha aamiin ama aamiin oo miimkana la fudaydiyaa waana la qasrin karaa waana la madin karaa macnaheeduna waa allahuma stajiib ilah aqbal weeye wa qira'atu suuratin bacda alfaatixati faatixada dabadeed suurad la akriyo ayaa iyaguna ka mid a hay-aadka qofku markuu faatixada akriyo inuu haddana ka dambaysiiyo suurad iyaduna sunnayaasha ka mid a salaaddii dee labada ahayd ama salaadda rubaaciyada ama hulaasiyada ah labadooda ragcadood ee hore ayuu wax raacinaya waxaa lihi rasuulku sa yaqra'u fi duhri fi lulayeyni biummi lkitaab wa suuratayn faatixada iyo laba suuradood buu ku akhriyi jiray wa fi lukrayeyni biummi lkitaab labada dambena wuxuu ku akhriyi jiray mufaatixada aayadda marmar buuna maqashin jiray buuhi ta horena wuu dheerayn jiray oo talabaad labaad buu kasii dheerayn jiray casarka iyo subaxa iyana sidaas ayuu samayn jiray watakbiiraatu cinda alkhafdi waalrafci waxaa kaloo ayana hay-aadka quruxda salaada ka mid a ah, allahu akbarha cinda alkhafdi marka uu qofku hoosu noqdayo warafci markuu kor kacaba allahu akbarahana hay-aadka salaaddii ka mid a ah. allahu akbar markuu rukuucayo waa khafdi iyo allahu akbartii markaa markuu soo kacayey iyo allahu akbartii sujuudda iyo tii uu kaga soo kacayey hay-aadkii ka mid yihin watakbiiraat waa allahu akbariyi cinda alkhafdi marka uu qofku hoosuu noqonayo warafciyo markuu kor noqonayaba wa qowlu samica allahu liman xamidahu rabbanaa laka alxamd taas ayaa iyaduna ka mida hay-aadka inuu idhaha qofku samica allahu alla waa maqlay bimacnaa allaha maqlo ha ajiibo weya liman xamidahu cidda ku mahadisa rabbanaa rabbigiiw laka alxamdu mahad ayaa kuu sugnaaday marka ala samica allahu liman xamida buu odhanaya rabbanaa laka alxamdina hoos buu u siraysanayuu odhanaya maxaa yili rasuulka sala allahu alay slam wuxuu ahaa baa la yidhi samica allahu liman xamida buu odhan jiray markuu rukuucda ka soo kor yeelo isagoo taagan buu rabbanaa walaka alxamd ayuu dabeedna odhan jiray watasbiixu fi rukuuci wasujuudi waxaa kaloo ayana ka mid a tasbiixda rukuucda iyo sujuudda dhexdooda la tasbiixsado iyaguna hay-aadka ayay ka mid yihiin oo rukuucda waxa la dhahaya subxaana rabbiya alcaiim ama rukuuc facadimuu fiihi rabba rukuucda wuxuu ilaahay ku weyneeyo subxaana rabbiya alcaiim baa la odhanaya sujuudana subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alcaiim rabbigaygii weynaa ayaa nasaano xumaan ka dheer subxaana rabbiya alaclaa rabbigaygii sarreeyey ayaa xumaan ka nasaano ka dheer wey wa bixamdihi iyaduna waa sugantay oo riwaayadka qaarkood ayaa iyana ku sugnaatay subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alcaiim wabixamdi in la raaciyo in laga goyo wa wadcu lyadayni cala alfakhidayni waxaa kaloo iyana hay-aadka ka mid a labada gacmood inuu dhigo qofku cala alfakhidayni labada bowdo fi ljuluusi fadhiga fadhiga markuu fadhiyo waa inuu labadiisa gacmood uu labadiisa bowdo dhigaa yabsutu alyusraa gacanta bidix iyadu way wada fidsanaanaysaa gacanta bidix dhammaanteed way wada fidsanaanaysaa wayaqbidu lyusraa gacanta midig wuu laabayaa ila almusabixata fartaa musabixadee lagu tasbiixsado ama sabaabada la ydhaha wax lagu caayo fartaa mooyaane dhammaantood wuu wada qabanayaa taas ayuunbuu sii daynayaa fa inahu yushiiru bihaa iyagoo ku ishaaraya mutashahidan marka uu ashahaadanayo ashhadu an laa ilaaha ila allahu uu leeyahay ayuu ku ishaarayaa oo intaa kale way ka hadhaysaa un mooyaane laakiin waxay bawdaday dul saarnaanaysaa marka waa ashaddu an laa ilaha illa allahu yidhaahdo ayuu kor u qaadaya dejinna maayo inta waa ma ka kacaya marka salaamo riwaayadka qaarkoodna waxaabad ka fahmaysaaba in marka u horeysaba ay iska sii kor ahaanayso waxaa kaloo haddaba jirta dhaqdhaqaajin waxaa dhacdo markaa in la dhaqdhaqaajiyo farta dadka qaarkood lagu arkaa iyagoo dhaqdhaqaajinayo deedna muran fara badani oo halkaa ku dhex maro bal dhaqdhaqaajinta lafdeeda madhabka shaafici muxuu ka qabaa intaynaan bal wax kaleba u tegin madhabka shaafici saddex qowl bay ka le qowl waa sunna buu leey farta in la dhaqdhaqaajiyaa umarka kor loo qaada in la dhaqdhaqaajiyaa qawlo wuxuu leey waa karahaya qawlo wuxuu leey salaaduba waa ku buraysaa qawlka aale salaaduba waa ku buraysaa meelo kale ayaa tanaaqud kaga imanaya imanayaayo xubnaha ay salaadu ku burtaa waa xubnaha waaweyn weeye masalan waxay meelo kale ku sheegeen wardiga oo kale haddii aad ku wardido inaan fartaa iyo dee carabka iyo dabinta iyo meelaha dhaqdhaqaajintoodu ma buriso laakiin xubinka weyn ayaa dhaqdhaqaajintiisa ama lug ama madaxa ama ayay ayay burisaa salaada xagga rasuulka sala la alay slam markaan u noqono waxaa sugnaatay inuu rasuulku intuu kor u qaaday haddana farta dhaqdhaqaajiyey waxa isweydiin leh muxuu dhaqdhaqaajinayay dee ma garanayna wuxuu dhaqdhaqaajiyey dadka qaar baa intay caqligooda ku fikireen waxay yidhahdeen oday waa wuxuu igu yidhi intuu arkay anagoo masaajid ku tukanaynaa ayaa u arkay inaan yar dhaqdhaqaajiyey wadaadna wuu yar ahaa markaasuu intuu inankii qabsay bu adeer waxa weeye waxaa loo loogu talagalay fartan in tawxiidka lagu ishaaro ilahay kelinimadiisa lagu ishaaro markaa markaad sidaa tidhi macnaa waxay ka dhigan tahay laa laa ilaahay keli maaha ilaahay keli maaha bay ka dhigan tahay bu markaa inuu qofku caqligiisa sidaa ula kaco ma aha yani rasuulku waa dhaqdhaqaajiyey baa layna yidhi ujeeddo u dhaqdhaqaajiyeyna ma garanayn maxaa laynoo yidhi rukuuca maxaa laynoo yidhi rukuucda ka toosa maxaa laynoo yidhi sujuuda miyaynu isweydiinno aynu maxay macno tahay jilbahan la qabsanayaa maynaan isweydiinna waa layna yidho waynu qabsanno waa laynagu addoonsaday markaa rasuulku u dhaqday haddaad ka tagtana waxba salaadaadi kaa noqon mayso ka ku darayna yani waxba ka noqon mayso marka waa in sidaa loo fahmaa qofkuna wuxuu u cilmiga leeyahay waa inuu ka hadlaa waxaanu cilmi ulahayn waa inaanu ka hadlin waa inuu kororsaa hadduu arko waxaanu garanaynin qof samaynay wana adeer maxay tahay inaad ku inkirtood markaba kula booda maaha waliftiraashu waxaa kaloo iyana hay-aadkii ka mida ah iftiraash yani waa goglashu fii jamiici aljalasaati fadhiyaalka oo dhan waa inuu iftiraash sameeyo iftiraashku waxa weeye lugtiisaa bidix ayuu u dhigayaa baabacadeedana xaggan soo marinaya dhabarkeedana dhulka dhigaya markaasuu barida saaraya watawaruku fi ljalsati alakhiira atixiyaadka dambena waa inuu sinta dhulka dhigaa oo lugtii bidix ayuu ka bixinayaa lugtaa midig hoosteeda markaasuu baridiina sintiina dhulka ayuu dhigayaa tawarug baa la ydhaha taa kalena waa iftiraash oo lugteedii baad goglinaysaa ad ku fadhiisanaysaa tan kalena lugtii intaad halaa ka bixiso ayaad baridii dhulka dhigaysaa rasuulka sala allahu alay slam ayaa sidaa samayn jiray oo ta horena sidaa ugu fadhiisan jiray lugtiisa ta dambana xaggaa ka saari jiray watasliimatu thaaniya salaamo naqsiga labaad ayaa iyaguna sunnayaasha ka mida ayay yidhaahdeen kaana rasuulu llahi yusalimu can yamiinihi wa shimaalihi xataa yuraa bayaadu khadihi rasuulku xagga midig xagga bidixiba wuu eegi jiray ilaa dhabankiisu oo u muuqda dhinac kasta cidda ka dambaysa assalaamu calaykum waraxmat ullahi buu odhan jira faslun fii umuurin tukhaalifu fiiha almar'atu alrajula fi salaa halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu arrimo ay ruuxa dumari ninka ku khilaafaysa salaada oo ragga iyo dumarku aanay salaada iskaga mid ka ahayn wuxuu sheekhu markaa yidhi walmar'atu haweenaydu tukhaalifu arajula ninka ayay ku khilaafi fii arbacati ashyaa afar shay ayay ku khilaafaysaa hamsuu yidhi fii khamsati ashyaa shan shay ayay ku khilaafaysaa farajulu ninku yujaafii waa dheeraynayaa mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac ayuu ka dheeraynayaa yujaafii mirfaqayhi labadiisa xul buu can jambayhi ka dheeraynaya wayuqilu baطnahu beerkiisana wuxuu ka kor yeelayaa can fakidayhi labadiisa boodiyo fi rukuuci wasujuudiba marka uu rukuucayo iyo marka uu sujuudayaba waa inuu suxulladiisana uu calooshiisa ka kor yeelaa bawdihiisa baan leeyahay wayaqilu badnahu can fakidayhi fi rukuuci wasujuud waa inaan calooshii iyo markuu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay iyo aanu jilbihiisu bawdihii aanu isku qabanin ee waa inuu cabaar dee uu kala fujiyaa oo sidii wax nayl yaroo kale ama neef yaroo kale uu hoos mari karo oo kale waa inuu utukada sidaa inuu isu sii kala bixiyona de iyaduna waxaad mooddaa inay yar ku jirto xogay kordhin markaa isagoo qofku dee aan waxbana si aanay isu kala dheeraynayn waa inuu godaa si markaa neef yari u hoos mari karo wayajharu fii mawaadici aljahri meelihii kor loo qaadi jiray ninku kor ayuu qaadayaa meelihii kor loo qaadi jiraynu soo marnay qirada kor buu u qaadayaa waidaa naabahu shayun fi salaati salaada dhexdeeda marka ay wax ku yimaadaanna sabaxa u tasbiixsanaya subxaan allahi buu odhanaya manaabahu shayun fii salaati falyusabbix inama tasbiiqu linnisaa qofkii shay uu salaada kusoo raraa subxaan allahi ha yidhaahdo sacabaduna waxaa dumarka ayaa iskale buy wa cawratuhu maa bayna surati wa rugbatihi cawradiisuna waa xundhurtiisa iyo labada low inta udhaxaysa ayaa cawradiisu noqonaysa xundhurta iyo labada low inta udhaxaysa hortuu ninkii waa ka gabadhiina haddaba walmar'atu buuhi haweenaydii tadumu bacdahaa ilaa bacdin ayadu waxba iskala godi mayse ayadu barhkeedba barhka kale way isu ururin buuhi tadumu way u ururin bacdahaa ilaa bacdin bay u dumiyay u geyn sidaas ayaa u asturnaan badan baade riwaayo behaqiya ay warinayaan abu daa'uud iyo mursal lagu tilmaamay qaarkoodna ay raficiyeen sanadkeeduna daciif yahay wuxuu soo maray laba dumaroo tukanaya markaasuu yihi markaa sujuudaan fadama bacda laxmi ilaa alard hidibkiina berkiiba barhka kale u duma fain almarata laysa fii dalika karajul gabadhu ninka la mid maaha kaasina waxaa loo cuskadin ugu xoog badan maaha sidaa daraaddeed bay dhahan waa mid xagga wa tukfidu sawtahaa bixadarati arijaali alajaanib haddii ay rag ajaanibi meeshaa ay joogaanna waa inay qiradii hoos u dhigtaay aanay kor ugu dhawaaqin waa inay sawdkeedii hoos u dhigataa wa tukfidu sawtahaa bixadrati rijaali اlأjaanib hoos bay udhigaysaa maxaad u malayn markaa falaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad qur'aankii ay aqrinaya salaaddii ku tukanayen baa la yidhi hosta loo dhigayna qulyaan inoo heysaya iminka caydun u malayn waidaa naabahaa shayun fi salaati safaqat haddii salaanta uu salaada dhexdeeda wax ku yimaadaanna safaqad iyadu sacabada ayay isku dhufan sacabada ayay isku dhufanaysaa marka ee qaab kasta isu saxaabadooda isku dhufashun baa la doonay ama dhabarka halayso ama baabacda ha la dhufto marka nusuusta sideedaa loo sii daayo ee la sii daayo waxaa la fahmayaa samaaxadii shareecada marka laakiin ay fuqadu meel walba kasoo qaydeen waxaad moodaysaa ee meel walba kasoo gufeeyeen inay samaaxadii yar cidhiiri geliyeen waayo iminka rasuulku ha tasbiixsada un buu yihi culimadii afar bay u kala qaadeen markaa waxay dhaheen hadduu uga jeedo dikri iyo hadduu dikri iyo uga wada jeedo ogeysiin salaaddii ka buri mayso hadduu uga jeedo ogeysiin ama iska ilaaqana salaaddii way ka buraysaa rasuulkuna ha tasbiixsada un buuhi islaantii sacbadu waa isku dhufatay buuhi ama dhabarka ha isku dhufato ama baabaada ha isku dhufato midnaba ma odhanin wa jamiicu badanilxorati gabadha xortaa ah, jidhkeeda dhammaanteed cawratun waa cawra fi salaati ilaa wajha wa kafayha wejigeeda iyo labadeeda kaf mooyaane jidhka gabadha xorta ahi salaada marka ay ku jirto waa cawro fisra ilaa wajha wa wejiga iyo labadaa kaf unbaan salaada intay ku jirtaan cawro ahayn marka waa in ay asturtaa ilaa gumadaha iyo lugaha iyo sharabaada ay geshatayo maro weynna ay dusha kaga sii ridaa maxaa yeelay umusalama ayaa waxay weydiisay maada tusalli fiihi lmar'atu min athiyaab dumarku maxay eh, ruuxa dumar maxay mariya ku tukanaysaa tusalli fi lkhimaari wadiraaci saabiq aladi yuqadi duhuura qadamayha waxay ku tukan eh, shalmadii iyo diracii weynaayey markaa wada qarinayay gomadaheedaasi aanay ka muuqanaynin ayay ku tukanaysaa buu yidhi laa yaqbalu salaata xaadin ilaa bikhimaarin gabadh xayd gaadhay salaadeeda lama aqbalayo ilaa khimaarda inay madaxeedaa wax saarto mooyaane markaa taasi haddaba waa cawradeedii xagga salaada cawradeedu xagga markay salaada dabadeeda ay tahy waa jamiicu badanihaa bay leeyihin madhabka shaafici waxa weeye xataa wejiga in la qarinayo weeye salaada unbay muujinaysaa mooye markay dibadda joogto waa la qarinaya wejigii saasaa kutubteena inoogu taallo weligeen ba aynu kusoo haynay haddaba wadaadkii weligiiba taasoo akriyayey waxaanu aragba iyadoo gabadha xidhatay baanu arag dabeedna markay gabadha xidhatay wuu fahmi waaye waa iyo dee wuu arkayey uun waxaa la yidhi qolada naxwada akhrisataa ayaa naxwada waxa aada ugu badan ereyga zayd la yidhaha zayd qaama zaydun mid baa la yidhi zaydun weligiiba kutubta ku dhiganaya baa la yidhi nax ficil iyo faacil aan zayd ku jirin baa la yidhi icraab markaasuu hi hadduu halkaa zayd ku jiri la waan garan lahay buui macnaheedu wuxuu yahay macnaha waayo dee inkaarkan wadaadadu ay inkirayaan ee jilbaabkan iyo dumarkan wejigooda qariya dumarkan jilkooda wada qariyay ay wada inkirayaan dee may inkireen waayo kitaab walow fiqi ilaa safiinaha ugu yari dee wuxuu caddaynayaa ruuxa dumara in cawradeedu ay tahay jidhkeeda oo dhan intaa salaada unbaa loo geliya wejigii intaa inay muujiso markaa dee way akriyayeenuuna waxaan looba dhigin ama aanay fahminba dhaqangelintiisii in la dhaqangeliyo lagu dhaqmo markii la dhaqangeliyo lagu dhaqmayna way la yaabeen wa cawratu lamati addoonta cawradeeda ka cawratu rajuli fi salaa waxay la mid tahay cawradii ninka salaada dhexdeeda addoonta iyada cawradeedu ninka cawradiisi bay leeyihin fi salaa oo waa maa bayna sura wa rugba bay leeyihiin masaladaa lafdeedu waa masale aada u qariib ah xagga madhabka marka la eego waxaanay ictimaadeen oy cuskadeen waa riwaayo daciifa oo ibnu jariir adabari sheekha lale tafsiirkiisa uu kusoo arooriyey hadda aynaan sheegi karayn insha allahu tacala xagga nikax baynu ku sheegi doonaa sheekha ibnu xasmi la yidhaha khayr allahasiyo kitaabkiisa fi lmuxalla la yidhaha waxa uu ku tilmaamay in addoontu ay xagga abuur ahaan iyo xagga dabeecadaba iyo ay xortaa kala mid tahay wa diin ullahi waaxid ilaahay diintiisuna ay mid tahay wax lagu kala farqin kara oo aan daliil lahaynna aanu jirin wax daliilna laguma hayo masaladan in lagu kala farqiyo faslun fii mubilaati salaati salaadda waxyaalihii burinayay ayuu halkan nooga gelayaa sheekh bal salaadii maxaa kaa burinaya waxaa jira waxyaalo salaada jebiya oo haddii ay qofka ku yimaadaan haddii ay qofka marka horeba dee la xidhiidhaanna aan salaadii u guntamaynin haddii isaga oo salaadii ku jira ay ku yimaadaanna salaadiisii ka jebinaya bimacnaa waxa weeye salaadi kuma jirto waladii ka yubtilu salaata salaada burinaya axada cashara shay-an waxa weeye koob iyo toban shay ayaa buriya alkalaamu lcamdu hadal ukas ah ayaa buriya hadal ukas oo qofku ukas u hadlo maxaa yeelay dee waktigii rasuulka ayaa iyadoo salaad lagu jira ayaa nin hindhisayoo alxamdulilah mid kalaa idhi yarxamuka allah dabeedna dadkii oo dhan baa soo wada eegayoo waa hukla umaya aar hooyadii in idinka goblantahy maxay ka eegaysaan buu dabeedna waa wada aamuseen oo waa yaabeen markii salaaddii laga baxay ayaa rasuulku ninkii uu la hadlo uhi inna hadihi salaa la yasluxu fiiha shay min kalaami innaas waa ilaahay xuskiisa iyo qur-aan akhriisashadii uma habboona dadka hadaladooda iyo waxa ay dhuraan iska ilaali buud marka hadal camdiya walcamalu lkaiiru lmutawaali waxaa kaloo salaada buriya camal xidhiidhsan camal fara badan shaqo fara badan oo mutawaaliya oo deen jinsigii salaadana ahayn ila salaada lafteedu waa camal oo sujuudiya kicidiya bay leedahay camal hayru jinsi salaa salaada jinsigeedii aan ahayn oo fara badan oo xidhiidhsan weliba masalan dee dhaqaaq fara badan buu sameeyey jirhkiisii buu wada dhaqaajiyey maryihii buu iska bedelay waa iska xidhay yani waa shaqo kasta oo qofka la odhanayo qofka arkaa ma tukanayo is odhanayo qofka arkaa qofka waxaa samaynaya ma tukanayo oo wuxuu is odhanayo markaa waxay iyagu kuqayn saddex xarakoo camdiyahiyo ama jirkiisoo dhammaan wada dhaqaajiyey markaa faraha iyo iyagu waxa dhaqdhaqaaqoodu waxba ma yeelaya maxaa yeelay nin camuudda simayey halkuu ku sujuudayey rasuulku wuxu uhi in faacilan fawaaxidatan haddii aanad ka maarmaynin bal mar qura uun wuxuu yidhi sameeyoo camuudda ee maanta o dhan markaa ruquusin buu yidhi hawadwadi walxadau waxaa kaloo isa salaada buriya xada qofkii oo ay weysadii ka jabto oo masalan ama neefi ka timaado ama dee wax kasii weyne ka yimaadaan wa xuduudu nijaasati nijaaso ku soo dariday qofkii hadday nijaaso kusoo darido masalan dee xaar iyo waxbaa nijaas baa lagu soo tuuray wixii waa qabsaday isla markii lam tulqa xaalan bay ohanjira iskamana tuurin wixii sidiiba u saarnaa saladiisi waa ka buraysaa qofkii markaa ile waxaynu soo nidhay maradiisa iyo jidhkiisa iyo meeshiisaba wayna daahir ahaataa baynu shuruuddii kusoo darnay wankishaafu lcawrati waxaa kaloo ayana salaadii buriya cawrada oo faydanta awradii oo qofka ka faydinta haddii aanu isla markaaba asturin isla markaaba haddaanu asturin maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi haddii maradu ay waasic tahay qofku waa inuu huwadaa haddii kaloo cidhiidhi tahayna dee waa inuu guntadaayuu isku geejiyaa markaa inkishaaf baan waa faydan haddii qofku isagu iska faydo iyada salaaddii waa ka buraysa ee waa markay dabayl iyo wuxuun ay ka faydaan wa taqyiiru niyati niyadii oo la bedelo ayaa iyaduna ka mid a waxyaalaha salaada buriya qofkii hadduu niyadii bedelo masala salaadii duhur buu ku jiro markaasuu iskaga baxoo sunno ka dhiga haddaa doon ama wuxuu idhay haddii uu gaadhigiisa soo taago salaadaba iskaga baxo buu niyadaasaa taradudkaasaa soo galay salaaddii markaaba way ka buraysaa mar haddii niyadiisii shaki iyo taradudba soo galo oo uu dooriyo way ka buraysaa wastidba wastidbaaru lqiblati qiblada oo loo daba jeediyo qiblada oo loo daba jeediyo dabada u jeediyo ama uu laabtiisa ka jeediyo salaaddii way ka buraysaa waxaa salaada buranaya adoo ama dabada u jeediya qibladii xaggaa u jeedsa ama adigoo laabta weeciya oo qibladii ka jeediya salaada way burisaa laakiin eegmooyinkii iyada walow xaggaa dambabaa adeegtidi salaada ma buriso laakiin dee iltifaatka rasuulku wuxuu ku tilmaamay meelaha la eegeegayo ikhtiraas shaydaankii qofkii salaaddiisiiba ka dhufsaday ayuu ku tilmaamay waa haddii aan dee cudurdaar aanu jirin haddii dee kabi ay xaggaa dambe kaa yaallaan oo aad kana yar warwarsan tahay in lagaa qaato te dadka mobile qoodha ka yar eegto <laughs> waxba markaa kuma jiraan walakl shurbu waxa kaloo ayana burinaya cunid iyo cabid ayaa iyaguna burinaya isagoo caamida ah hadduu qofkii uun cunto iska qabsado ama uu cabitaanu iska qabsado dee salaaddii waa ka buraysaa maxaa yeelay salaaddii iyo dee cunidii cabidi way iska hor imanayaan wuxuu tusinaysaa qofkii inuu ka jeestay laakiin haddii masalan uu ilow yahay hadduu ilow yahay uu isyar ilaawo wixiina yar yahay salaaddii waxba ka noqon mayso wa riddatu gaalowbaa iyana ka mid ah oo qofkii gaaloobo ayaa iyana salaaddii ka burinaya dee waxaa ka mid a gaalnimadaa waxaa keenaya masalan hadduu masalan kitaab qur'aanaba ku joogsado oo deedna u cagta ku idhahdo waa ku gaaloobaya marka salaadiisina waa buraysaa faslun waalqahqahatu haa qahqahadaasina waa qosolkaa dheer ee qahqahda ah isaga kaasina waa ka burinaya maxaa yidhi kalaam baa loo ictibaarinaya kalaamkiina dee mubtil buu ahaayo wuu burinayey laakiin isaga dee ilka caddayntii ayaan salaaddii waxba burinayn faslun fi ma tashtamilu calayhi salaatu bal wixii salaadu ay ka koobnayd ayuu halkana inooga gelayaa fasalkan yar kutubta fiqiga kanuun baa sheegay mid kale ma sheegin waxaanu u sheegay waa uun inuu sii yar caddeeyo un qofka mubtadiga inuu caddeeyo wuxuu uhi wa ragcaatulfaraa'idi faralyaalka ragcadahoodu sabca cashara ragcatan waa toddobiyo toban ragcadood faradku waa toddobiyo toban ragcadood dee waa la garan karaayo haddaynu far waaweyn ku qorno waxa weeye waa saddex min afar ah waa imisa saddexna ugee labana ugee waa toddobiiyo tobankaa haddaba wuxuu yidhi fiihaa sabcata cashara rukuucan toddobiyo toban rukuucood bay leeday oo say ku iman kartaa dee toddobiyo tobankii ragcad waliba waxay leedahay uun hal rukuuc wa arbacun wa halaaثuuna sajda iyo afar iyo soddon sujuudood afar iyo soddonka sujoodna xaggay ka imanayaan dee ragcaddiiba laba sujuudood bay leeday laba un sabcata cashar ku dhufo saba afar iyo soddon maaha wa arbacun wa tiscuuna takbiira afar iyo sagaashan allahu akbarood afar iyo sagaashan allahu akbarood iyada lafdeedu halkay ka soo baxaysaa waxay ka soo baxaysaa bal qabso oo ragcad waliba waxay leedahay shan allahu akbarood marka hore oo xaggay ka imanayaan baa isweydiina allahu akbar waad ku rukuucday allahu akbarna waad ku sujuudday allahu akbar waad kaga soo toostay allahu akbar haddana sujuuddii labaad baad ku tidhi allahu akbarna waad kaga soo toostay sujuuddii labaad iyada rukuucda ka toositaankeeda samc allahu liman xamida ba takbiir may lahayn halkaas shan shado kuma haysaan sow shan ma haysaan shantaasun waxaad ku dhufataa toddobiyo toban shan iyo siddeetan weeye shan iyo siddeetan sow ma haysid muxuu ina yidhi arbacun wa tiscuuna takbiira inaga dhiman sagaalkan anaa kuu soo saaray sagaalkaasina waxa weeye shantii salaadood mid waliba hal takbiiratulexraam bay leedahay shantaana u gee sagaashan soo ma haysid shantii salaadood mid waliba waxay leedahay shan takbiiratulexraam bay leedahay markaa shan takbiiratulexraam weeye shantaana waad u geynaysaa sagaashan soo maaha subaxa mooyaane afarta salaadood ee kale mid waliba atixiyaad dhexay leedahay kasoo kicidaasina takbiir buu leeyihi halkaana afar baa kaaga soo baxay afar iyo sagaashan madhabaa ku haysaa wa arbacun wa tiscuuna takbiira afar iyo sagaashan allahu akbarood wa tiscatun wa tiscu tashahudaatin sagaal atixiyaad ayay leedahay sagaalka atixiyaadna hagee ka imanayaan dee waa shantii salaadoodoo afarna min labay leeyihiin midna mid bay leedahay soo maydaan fahmin mid uunbaa salaada subax unbaa hal mid leh afarta kale mid waliba labay leedahay soo maydaan fahmin tiscu tashahudaatin hamsatun minhaa fardun buu i raaciyay shan ka midi waa farad dee shanta kalena waa sunne wa cashru tasliimaatun iyo toban salaama naqsi toban salaama naqsi dee salaad waliba labay leedahay shan un baad ku dhufanaysaa markaa soo tobanuun maaha wa mi'atun wa halaaثun wa khamsuuna tasbiixa boqol iyo saddex iyo konton tasbiixood boqol saddex iyo konton tasbiixood halkaasina waxay ka soo baxayaan ragcad waliba waxay leedahay sagaal tasbiixood oo saddex rukuucda subxaana rabbiya alcadiim saddex jaroo tidhi iyo saddexaad sujuudda hore subxaan rabbi aclaa tidhi iyo saddexaad sujuudda labaad tidhi sagaalka sagaalkaasun toddobiyo toban ku dhufo markaasay kuusoo baxaysaa boqol iyo saddex iyo kontonku siaasayuu kugu soo baxaya hadhowta calculator ba u qaato dib oo eega wa jumlatu larkaani arkaanta haddaba duuduubkeedu fi salaati salaada dhexdeeda siduu aniga i dhigaya sida matniyada kale way kala duwan yihiin miataani wa arbacatun wa halaahuuna rukna idinka muxuu yidhi miatun wa sittatun wa cishruun soo idinma odhan waa laba laba nusqood baynu haynaa midba siba odhanaya kaygu wuxuu leeyahay miataani wa arbacatun wa halaahuuna rugna laba boqol iyo afar iyo sagaashan rugni weeye ka kalena wuxuu leeyahay boqol iyo afar iyo soddon wa jumlatu larkaani fi salaati miataani wa arbacatun wa halaahuuna rugna waxa weeye laba boqol iyo afar iyo soddon rugni marka haddaba wuxuu yidhi fi subxi halaaثuuna rugna subaxu wuxuu leeyahy soddon rugni wa fi lmaqribi inaani wa arbacuuna rugna wa fi rubaaciyatina arbacun wa hamsuuna rugna rubaaciyaduna waxa weeye waa salaadahan afar afartae waa afar iyo konton rugni salaadiba haddaba bal subaxa inoo qabo halkay ka soo baxayaan soddonka rugni salaad wale halkii ragcadba waxay leedahay halkii ragcadba waxay leedahay laba iyo toban rugni oo soo noqnoqda labiyo toban rugni oo soo noqnoqday leedahay haddii aynu tirinno istaagga kow ka dheh faatixada rukuucda ka toosideeda waxaa leeay rukuucda ku-xasilkeeda ka toosideeda kuxasilkiisa sujuudda koowaad ku-xasilkiisa fadhiga u dhexeeya laba sujuudood ku-xasilkiisa sujuudda labaad iyo ku-xasilkeeda labiyo tobankaa rugni ee soo noqnoqda ayay leedahay ragcad waliba labiyo tobankaa markaad labadii subaxa ku dhufato maxaa kuu soo baxaya afar iyo labaatan maxaa kaa dhiman lix baa kaa dhiman lixda kaa dhimani waxa weeye ragcadda ugu horeysa laba rugnaa ku jira oon soo noqnoqonin waa takbiiratulixraamka iyo niyada u geysa labadaana atixiyaadka dambe isna waxaa ku jira afar rugni waxa weeyaan fadhigiisa iyo atixiyaadka iyo kusalliga rasuulka iyo salaamo naqsiga afartaana u geey sidaasay ku noqonayaan markaa soddonka rugni subaxa saasuu ku noqonayaa wa fi lmaqribi inaani wa arbacuuna rugna maqribkuna saasuu ku noqonayaa labiyo afartan oo dee har ragcad ayuunbuu dheer yaho labiyo toban unbuu dheer yahay wa fi rubaaciyatina arbacun wahamsuuna rugna rubaaciyaduna afar iyo konton bay noqonaysaa o dee subaxii waxay dheer tahay uun laba laba wa fi rubaaciyati arbacun wahamsuun afar iyo konton kaa rugni ayay noqonaysaa haddaba markuu leeyahay rubaaciyaduna markaa waxay noqonaysaa afar iyo konton rugni ayay noqonaysaa marka markuu leeyahay boqol iyo lix iyo labaatan soo maaha boqol iyo lix iyo labaatan so ma ma dhigayaan kutubti ah. kuwiina ah. boqol iyo lix iyo labaatanku waxa weeye rubaaciyadunba hal mid laga tirinaya rubaaciyada ayaa hal mid laga tirinaya marka laakiin aan rubaaciyada hal mida laga tirin afartoodaba la wada tiriyana laba boqol afar iyo soddon rugni ayay noqonaysaa berri baanaynu sii faahfaahin doona haddi